aqsaamin qaybyaalo saddexay u qaybsameen wa tanqasimu waa qaybsamaya haadihi lafcaalu afcaashaanu min jihati lcamali xagga camalfalka ilaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexay u qaybsameen saddex qaybooday u qaybsantaa marka laga fiiriyo xagga camalfalka shardi maleeda ma shardi leeda mase shardi male dhankaas marka laga fiiriyo saddexay u qaybsantaa saddexay u qaybsantaa alqismu lwal qismiga ugu horeeya maa weeye maa qismi weeye yacmalu camal falaa haadal camalkan camalkii lasoo sheegay oo xuu ahaa wa huwa camalkii lasoo sheegay rafcu lismi waa ismka la godidiisa wa nasbu lkhabari khabarkana la kordhigidiisa camalkaas qismi ka miduhu waa camal falaad laakiin shardi bishardi taqadumi maa maa hormarideeda shardigeedu ku camal falaa maada almasderiyati masderka loo nisbeeyey maada adharfiyati darafka loo nisbeeyey calayhi korkiisa ay ka hormarto wa huwa qismigaasu ficlun waaxidu weeye wa huwa qismigaasu daama weeye saddexaa loo qaybiyaa afcaashan marka laga fiiriyo xagga camalfalka shuruud inta u baahan iyo shuruud waxaan u baahnayn marka laga fiiriyo saddexa loo qaybiya qismiga ugu horeeya shardi waxaa ah markuu camalkan camal falaa oo ah rafcu lismi wa nasbu lkhabar waxaa shardiga inay ka hormarto maa almasderiyatu darfiya waa inay ka horaydo haddaan maa masderiya darfiya ka horrayn ma camal fali karo waa hal hal ficil weeye waa daama daama markay camal falaydo rafcu lismi wa nasbu lkhabar oo ay mubtadahana rafcaydo khabarkana nasbaydo shardi waxaa ah maa masderiya darfiya inay ka horaydo haddaysan ka horrayn ma camal falaydo marka daama keligeeda hadhihin waxbay rafci waxna waa nasbeen alqismu lwal qismiga ugu horeeya maa shay weeye yacmalu camal falaa haada alcamal camalkan camalkan hadda lasoo sheegay oo wuxuu u yahay camalkaasu wahuwa camalka lasoo sheegay raafculism waa ismka la godidiisa waa mubtadi in la godo wa nasbulkhabari iyo khabarka la nasbintiisa waa camalkaas camalkaas qismi ka midu waa camal falaa muxuu ku camal falaa bishardi taqadumi maa maa hormarideeda shadigeeduu ku camal falaa maada almasderiyati masderka loo nisbeeyey maada adarfiyati darafka loo nisbeeyey calayhi qismigaasuu ka hormaro wa huwa qismiga shardigaas ku camal falaa ficlun waaxidun waa hal ficil wa huwa ficilka keligiisuna daamo wey waalqismu haani qismiga labeeya maashay wey yacmalu camal falaa haadalcamala camalkan camalkan oo ah rafcu lism wa nasbu lkhabar bishardi an yataqadama inuu ka hormaro shardigeeda ayuu ku camal falaa calayhi qismigaas nafyun nafyi aw istifhaamun ama istifhaam aw nahyun ama nahyi qismi ka midana camalkan wuxuu ku camal fali karaa inuu ka hormaro nafyi ama nahyi ama istifhaam hadduu kutubta waaweyn markaan gaarna waa lasoo gaabi doonaa warkaan waxaa la dhihi doonaa an yataqadama calayhi nafyun ow shibhuhu nafyi ama wax shabaha aa lagu dhihi doonaa nafyun ow shibhuhu marka hadha waa inaad fahamtaa maxaa loola jeedaa waxa weya shibhu nafyi waxaa loola jeeda annahyu walistifhaam labadaasaa loola jeeda laakiin hadda damiin fara waaweyna wax loogu qoraa bilow maadaama aad tahay warcad a lagu sheega layskuma kaa saarin oo lagu kala saaray duduub lagama dhigin waa la tafsiiliyey marka qismiga labaad marka uu camal falayo camalfalkan ah in mubtadahana la rafciyo qabarkana la nasbiyo shardi waxaa ah saddex mid ka mid uuna ka hormaro nafyi ama nahyi ama istifhaam markaasuu camalkan camal fali kara waalqismu qismiga qismiga aani oo labeeya maasha wey yacmalu camal falaa haada alcamal camalkan bishardi an yataqadama inuu ka hormaro shardigeedu ku camalfalo caleyh korkiisa nafyun inuu ka aw istifhaamu ama istifhaam inuu ka hormaro ow nahyu inu inuu wa hormaro wahuwa qismigaasu arbacatu afcaalin waa afar ficil wahiya afarta ficil zaala weeye wamanfaka wa fatia wa barixa afartaas ma camalfali karaan haddaan nafyi ka horrayn ama nahyi ama istifhaam waa shardi inay intaas mid ka hormaro waalqismu haali qismiga saddexeeya maa shay weeye yacmalu camal falaa haadalcamala camalkan qismiga saddexaad camalkan oo ah rafcu lsmi wa nasbu lkhabari waa camal falaa bikayri shardin shardi la-aan waxba looma shardiyo ku aragto waa ku camal falaa bal alla meeshaad ku aragto camalkaan camal falaa wax loo shardiyan lama ah meel alla meeshaad ku aragtuu ku camal fala waalqismu thaali qismiga saddexeeya maa shay wey yacmalu camal fala haadalcamal camalkan bikayri shardin shardi la-aan wahuwa qismigaasu amaaniyatu afcaali waa sideed ficil wahiya sideed albaaqi waa inta hartay ah, waa sideeddi ugu horeyday sideeddi ugu horreyday sideeddi ah, ugu horreyday kaana wa amsa wa asbaxa wa adxa wa dalla wa baata wa saara walaysa ah marka sideedaas waxba looma shardiyo wax shardiya uma baahna halkaas waxaan uga gudubnay marka la fiiriyo xagga camalfalka shuruuddiisa iyo shardi la-aantiisa saddexdaasa loo qaybiya mar kalaa haddana la qaybina waxaa laga fiirinaa xagga tasarufka iyo tasaruf la-aanta tasaruf waxaa la idhaha ficilkan mar waa maadi marna mudaaricuu noqona mar amaruu noqonaa mar masderuu noqona mar isim faaciluu noqonaa ficilka marka tasarufkiisa marka la fiiriyo iyo tasaruf la-aantiisa dhankaas marka laga fiiriyana haddana waa la qaybiya wa tanqasimu waa qaybsamay haadihi alafcaalu afcaashan min jihati tasarufi xagga tasarufka ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood u qaybsame saddex qaybood u qaybsame afcaashaanu xagga tasarufka marka laga fiiriyo saddex qaybood u qaybsame alqismu lwal qismiga ugu horeeya maasha weeye yatasarafu tasarufa fi lficliyati ficilnimada tasarufan tasarufkao kaamilan dhammaystiran tasaruf dhammaystiranuu ficilka xaggiisa ka tasarufa bimacnaa waaa bimacnaa annahu qismigaas yaatii waxaa ka imaanaa minhu xaggiisa almaadii wlmudaaricu wlmru aa ka imaana intubao ka imaane xagga ficil ka hadlay haddee ficilnimada xaggeedu ku tasarufaa maadi waa ka imaana mudaaric waa ka imaana amar waa ka imaana masderna weliba waa ka imaana isim faacilna waa ka imaana masderna waa ka imaana isim faacilna waa ka imaana laakiin isim mafcuul ka imaanmaa weligiis qismigaas marka hadduu kuu sheegay maadi iyo mudaaric iyo amar maxaad ku darsataa masder iyo isim faacil labadaasaa ka imaanayaan iyaguna waa qismiga ugu horreeya alqismu qismigaale wal ugu horeeya maa shay wey yatasarafu tasarufa fi lficliyati ficilnimada dhexdeedu ku tasarufa isagu ficilnimada kaliyu kuu sheegay masder iyo ism faacil kama hadlo ficilnimada tasarufan kaamilan bimacnaa tasarufan kaamilan u kuu fasiraa bimacnaa macnaheedu wuxuu yahay annahu qismigan yaati waxaa ka imaana min xaggiisa almaadi wlmudaaric wاlamru wa huwa qismigaasu wa huwa qismigaasu sabcatu afcaalin waa toddoba ficil toddoba ficil weeye waxa tasarufkaasu ka imaanayo wahiya toddobadii kaana wey wa amsa wey wa asbaxa wey wa adxa wa dalla wa baata wa saara waxaa leedahay kaana waa ahaad yakunu waa ahaana kun ahow saddexdii baa ka tii sooma jeedin masderna waa ka imaanaa cown isim faacilna ka imaanaa kaainu ism mafcuuloo makuuna ma jiro makuun kama yimaado kama yimaado sidaasaa wada leedahay amsa yumsi amsi aad waa ka imaana asbaxa yusbixu asbix adxaa yudxii adxi waa ka imaana kulli dalla kulligood waa isku mid waalqismu qismiga ahaaliu saddexeeya maash qism weeye yatasarafu ku tasarufa fi lficliyati ficilnimada tasarufan tasarufkaoo naaqisa naaqisa tasaruf oo naaqisa qismi tasarufaayo tasaruf naaqisa qismi xagga ficilnimada maxaa looga jeedaa tasaruf naaqisa bimacnaa annow yaatii waxaa ka imaana bimacnaa macnuu wuxuu yahay annow qismigaas yaatii minhu waxaa ka imaana almaadi waalmudaaric laysa hayru wax kale ka imaan maaya maadi iyo mudaaric laysa hayru masder amar kama yimaado masder kama yimaado xataa amarkiisa lama isticmaalo maba ka yimaado masderna kama yimaado masderna kama yimaado marka qismigaas waa maadi mudaaric kaliya maadi mudaaric bes intaasaa ka imaanaya tasaruf naaqisa ha wa huwa qismiga tasarufka naaqiskaa tasarufa arbacatu afcaalin afar ficil weeye wahiya afartii facil fatia wey wanfaka wey wa barixa wazaala waalqismu haali qismiga sadexeeyaa maa qism weeye laa yatasarafu aan tasarufayn aslan asalbama tasarufo meelba kama dhaqaaqo halka aad ku soo martoo maadinimada kama dhaqaaqo maadinimadaasu iska taagan ya weligiis xagga iyo xagga ugama dhaqaaqo mudaaric ma aado amar ma aado masder ma aado ism faacil ma aado ism mafcuul ma aado maadinimadaad ku aragtay xagga iyo xagga kama aado ah. ma tasarufo jaamidaa laidhaha jaamid waa wax qalalao meel ku qalalay ah. meel hore wax ku qalalay ka dhaqaaqi ma wax dhaqdhaqaaqaya ma wlqismu haali maa shay weeye laa yatasarafu aan tasarufayn aslan wa huwa qismigaasu ficlaani waa laba ficil axadumaa midkood layse weeye itifaaqan waa laisku waafaqsanya layse inaysan tasarufin layse maadi soo ma ahan mudaaric ma leh amar ma leh kama dhaqaaqdanka layse weligeed waa maadi waana laysku waafaqsanya naxwooley waani daamo weeye calal asax iyada khilaafaa ku jira laakiin sida saxnimada badan daama weligeed maadiya joogtaa mudaaric xataa lagama arko amar warkiis da masder warkiis da kuma amar ah. marka halkaas ayuu joogaa halkaas ayuu jooga wuxuu ku yidhi marka haddii lagu soo yidhi afcaashan qaar ka mid ah waa tasarufaan qaar qaarna waxay tasarufaan tasaruf naaqisa kii tasarufa hadda maadiya laguu soo miaaliyey meeshuu tagaa sidii u camalfala hadduu noqdo yarfacu isma yansib khabr hadduu amar noqdo yarfacu isma yansib اkhabr hadduu masder noqdo yarfacu isma yansib اkhabr hadduu ism faacil noqdo yarfacu isma yansib اkhabr meeshuu tagabaa shaqadiisuu la tega shaqadiisii u qabsaa meeshuu qaba afcaasha intii tasarufta waxaan tasarufi iska da midkii lagu yidhi waa tasarufaa tasarufka meeshuu ku tago ilaa midna tasaruf taamu tasarufa midna tasaruf naaqisa kii tasarufaa sidii uu camal fala maadinimada sidii ugu camal falaya hadduu mudaaricooda ugu amal fala hadduu amar noqdo sidii ugu camal fala hadduu masder noqdo sidii u amal fala hadduu isim faacil noqdana sidii u camal fala wuxuu ku yidhi shiiku waa kayrulmaadi maadi kayrkiis min hadiil afcaali xaal uu ka aday afcaashan xaggeeda yacmalu waa camal falaa camalamaadi maadiga camalkiisa camalkii maadigu camal falaa wadalika min alika naxw qowlihi tacaala walaa yazaaluuna dadku ka suuli maayaan mukhtalifiina kuwa iskhilaafsan inay yihiin weligaa intaad nooshahay iskhilaaf dad waa arke kan xagga ka dhawaaqa ma maqashay yuusan ku baadiyayn anaa warkahay adu war kamid baa baadiyeysay mid kalaa xagga ka dhawaaq leeyahay dariiqii nabi anaa haye isagaa baadiyeysay ilaa qiyaamo laga tago maxkamadda alle ilaa laga ah, ilaa maxkamadda ilaahay laga hor saasay dadku isu khilaafsanaanaan mar la midoobaay maad sugay hay maya ma soo socdo walaa yazaaluuna mukhtalifiina weligood ka suuli maayaan ilaa man raxima ayagu khilaaf la imaanayn oo diinkii nabiga ku sugnaana dadka rabbi u naxariista ha qofkii mogta dariiqii nabiga haya asagoo khilaaf ma ha khilaaf waxaa keenay wixii wax ku daray ah, ayagu marka inta iskhilaafayda kuma jiraan so kuwaas dadka khilaafsan ee maya iyagana wax soo kordhiyey ayagu inta ilahay ku adoonsadee la fadhiya ah, wixii nabigu yidhi la fadhiyan sal la ala khilaaf iyo shal iyo balo waxaa ka shaqeeyey qofkii diinta wax ku daray oo bidcada la yimi ah, ee miyaa inta diintii nabiga laga tago miyaa la raaci karaa isaga maya maxaa waajiba asagu inta diinta lagu daray inta iska daayo middaa nabiga inuu usoo laabto isagaa fallaagoobay isagaa fallaagaa marka ilaa man raxima rabuka waa qofka diinkii nabiga hayo diinkii nabiga qofka haya oo aan waxna ku darin waxna ka jarin ah, diintii nebi maxamed sal allahu cala ee aan waxba ku darin waxna ka jarin kaasu bele kama shaqayn ah, isagu marka ahlukilaaf maaha isagu ahlukilaaf yaa qofkii diinkii nabiga kala bileeyey wax ku daray qofkii diinta nabiga wax gadaal uga tolay waa kaasaa balawadu ah, qofka khilaafka wada waa qofkaasaad leedahay walaa yazaaluuna ka suuli maayaan dadku mukhtalifiina kuwa iskhilaafsan inay yihiin adazaala walmaadi waa tan iyadoo mudaarica sidii iyagu camal fale yarfacu lisma yasribu lkhabara walaa yazaaluuna alwaawu calaa xasabi maa qablahaa laa naafiyatun mabniyin cala sukuuni laa maxala la min icraab yazaaluuna ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi waljaazim wa calaamatu rafci hubuutu nuuni niyaabatan can idama lianna min alafcaali alkhamsa ma naba fiihi xarfunaan xaraka wwaaw jamaacati damiiru waaa leeda wahuwa mutaarif de halkaas markaad marayda wahuwa mutasarifun min zaala naaqisati alatii tarfacu isma tansibu khabara ah, halkaasuu ka soo gadoobay wahuwa mutasarifun min zaala annaaqisati allatii tarfacu isma tansibu khabara markaasaa leeda waaw jamaacati damiiru mutasilu mabniyn cala sukuuni fi maxali rafcin ismu zaala dhe faacil hadhehne faacil markaato ficilkan waa naaqise ficil taamaha faacilkaatee ficil taama a faacil qaata ficilkana waa naaqis muxuu rafcistaa isim ficilka taamkaana isimka uu rafciyey maxaa la yidhaha faacil marka kan waxaa leedahay ismu zaal ad leedahay mkhtalifiina khabaru zaala mansuub wacalaamatu nasbi alyaau almaksuur maa qablaha almaftuux maa bacdaha niyaabatan can اlfatx liannahu jamcu اlmudakari saalim macnaaba fii xarfi man xaraka wanuuna ciwadun can اtanwiini fi اsmi اlmufradi la nabraxa ka suuli mayno ay yidhaahdeen reer banu israa'iil caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli weylka ama dibiga yar la caabudidiisa ka dhaqaaqi mayno yidhahdeen fiiri la nabraxa barixa maadiyay aheed mudaarici weeye nabra waa mudaarici nuun lagu bilowday barixa maadiyay aheed soo maaha nabraxana waa mudaarici sidii uu camal falay marka lan xarfu واستقبال مبني على سكون لا محل له من الاعراب نبرح فعل ماضي نبرح فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو متصرف من برح الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر واسم برح وحتر واسم نبرح ضمير أول محل فعل كمضارع نونت لو بالوضع وفاعله ضمير مستطير وجوبا تقديره نحن عندنا صناعه kan faacil ma dhahaydin intaas kaliya iska ilaale waxay dhahda wasmu nabraxu damiiru mustatirun wujuban taqdiiru naxwi halkii wadu mara laakiin keliya magaca laga ilaalaa faacil la dhihi maa isma laleey wasmu nabraxa damiirun mustatirun wujuban taqdiiruhu naxwi calayhi calaa xarfu jarin walhaw damiiru mutasilin mabniyin cala alkasri fii maxali jarin aljaaru walmajruuru mutacaliqaani bicaakifin gabaal u tacluuji caakifiina khabaru nabraxa mansuub wa calaamatu nasbi alyaau almaksuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacda niyaabatan can اlfatxa lأnnahu jamcu اlmudakari saalim ma naba fii xarfi man xaraka wanuunu ciwadun can itawini fi ismi اlmufradi hadda nabraxa iyadoo mudaaraca sidii barxay u camal fasho tallaa ilaahay baan ku dhaarannay ay yidhahdeen ikhwatu yuusuf taftau laa taftau aabbow inaadan ka suulayn nabi yacquub abooday la hadlaya tadkuru inaad xasuusanaydo yuusufa yuusuf wiilkii goorma waa hore laga samray aada iska soo xasuuseen tallaahi allaan ku dhaarannay ay yidhaahdeen nuqsimu tallaahi waay tallaahi allaan ku dhaarannaye taftau laa taftau inaadan ka suulayn laada maxaan kuu tusaa laada taftow maba camal fali karto haddaa nafyi ka horey marka lafdan ow taqdiiran uga hor haddaad taqdiiran uga horayda meesha macnuhuba sax noqon ma haddaa lasoo qadari siri macnuhuba sax noqon ma marka nafyigiiya meesha loo soo qadara laadi naafiyadaha meesha ugu jirta taftaw laa taftaw inaadan ka suulayn tadkuru inaad xasuusaydo yuusufa tallaahi ataa xarfu qasamin wa jari mبني على الفتح لا محل له من الإعراب الله مقسم به مجرور بتاء القسم وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف وجوبا تقديره نقسم marka nuuna ku hormar ficilka awal uqsimu man soo qadarayn markii hore mogta hadda nuun ku bilow ficilka mudaaric ila jamac way ikhwatu yusuf nuqsimu waxaan ku dhaaraynaa talla saas yiraahdo تفتو فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وهو متصرف من فتح الناقصة التي ترفع اسم تنصب الخبر فعل مضارع تعلق باللوضي مفرد مذكر الورق الضامة ما عندي جرن فاعلك وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت وفاعله كريه كبدل انت كالوصيدي afcaashan faacil ma rafcisato ismay rafcisata maxaa dhahe wasmuhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta halkeed marsiina taa daqribigay lamidta nabi yacquubay la hadlayaan taaftaau ficlun mudaaric marfuucun litajarudi min annaasib waljaasim waxalaamatu rafci damatu daahiratun fi akiri wa mutasarifun min fatica naaqisati latii tarfacu ismu tansibu lkhabara wasmu taftau damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta tadkuru ficl mudaaric marfuucu litajarudi min anaaصib wاljazim calaamatu rafci damatu daahiraة shaakili wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ir tan ficil caadiya oo taama weeye taftawna waa ficil naaqis intaasa udhaxayda farqiga bs haye wafaaciluhu aan leena markaa tadkuru ila isaga waa ficil taame wafaaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta aan leena anta nabiyullaahi yacquub ahaa yuusufakabaa waxaa tidhaahdaa mafcuulu bihi mansuub tadkurigaa mafcuulnimo u nasbisane mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhiri marka waxaa lagaa rabaa taaf taa u isimkii waa qaadatay aawa qabarka jumladan wey jumladaana qabara waljumlatu min alficli watadkuru iyo walfaacili iyo walmafcuuli fii maxali nasbin khabaru taftau jumladaasa abarkiiya raabida laga rabaa jumlo abar noqotay ilaa wixii mubtada abar u noqon jira afcaashaana abar u noqda wixii mubtadaha abar u noqon jiray afcaashaana abar u noqda maxaa dhahe marka waraabidu baynahumaa faacilu tadkuru faacilka tadkuru iyo isimka taftau isku meelay u laabanayaan soo maha labadooda nabiyulahi yacquub wada laabanaya soo ma labadooda isku meel u laabanaya saasaad leedahay ina wa akhawaatuhaa kaanada khawaadeeda halkaasaan uga gudun hmm? jumlada jawaabulqasamka waljumlatu min taftaw wasmihaa wa khabarihaa laa maxala laha min alicraab lnahaa jawaab qasami lnahaa waaqicatan fi jawaab qasam jumladaas marar badan soo marnay sidii waayo waxba isma bedeli sax ina wa akhawaatuhaa waa maxaluhaa ina iyo walaalayaalkeed maxalkii looga hadlayaa la gaaray qaala wuxuu ihi moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni ajruumi wa amaa ina ina iyo wa akhawaatuhaa walaalayaalkeed fa inahaa ina iyo walaalayaalkeed tansibu lsma isimka waa nasbidaa wa tarfacu lkhabara khabarkana waa rafcidaa ina iyo walaalayaalkeed walaalayaalkeed waxaa loola jeedaa nadaa'iruhaa kuwa lamidkaa ah oo sida ina u camal fala aa loola jeedaa waama ina ina iyo waaqwaatuhaa fa inahaa ina iyo walaalayaalkeed tansibu lsma isimka waa nasbidaa wa tarfacu lkhabara khabarkana waa rafciyaan saasay u camal falaan mubtadihii waa nasbinayaan waxaana lagu magacaabaa ina isimkeedii iyo akhawaadeedii ina iyo akhawaadeed isimkooda laleey magacii mubtada waa laga bedelaa ism aa laleeyahy waana la nasbina abarkii mubtadahana waa rafcinayaan rafcan kayri rafci lawli rafcii hore rafco aan ahayn wa amaa ina ina wa akhwaatuha iyo walaalyaalkeed fa inahaa madkuuraadaasu tansibu lisma ismkay nasbineen wa tarfacu lkhabara khabarkana waa rafcineen wahiya xuruuftaasu dhammaan waa xuruuf ina weeye wa anna weeye walaakina weeye wa kaana weeye walayta weeye qaa'imun mid taagan wey ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lkhabara mabni maca alfatxi laa maxala lahu min alcraab zaydan ismu ina mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhiri qaa'imun khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri waxaa leedahay walayta camran alla camar shaaqisun mid taagan hadduu ahaa lahaa layta xarfu tamanin wa nasbin تنصب الاسم وترفع البر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب amran ismu layta mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhirih shaaqisuna khabaru layta marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi akhirih iyo wamaa ashbaha dalik intaas iyo wixii shabah sharax mase matni matni matniga weli ku jirna wa macnaa ina ina macnaheeda wa ana ana macnaheeda labadaas waa isku macno hadda lixdooda macnahood yuu noo sheega ina iyo anna waa isku macno waxay faa'iideeyeen maxay tahay waa macnaa ina wa anna litawkiid adkayn wey adkaynta waxaa loola jeedaa nisbaynta nisbaynta oo khabarka loo nisbaynayo isimka ay adkeeyaan moogtahay kabarka mubtadaha loo nisbeeya hadda fiiri haddaan idhi zaydun qaa'imun qaa'imuna khabara soo istaagga yaa loo nisbeeyey saydaa loo nisbeeyey inna iyo anna nisbadaasay sii adkaynaya oo carabiga waxaa la isku mid maahan haddaad tidhaahdo zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahi iyo haddaad tidhahdo inna zaydan qaa'imun isku mid maaha midda dambaa adadag ah. ma ujeedaa qofka marka iska caadiga ah oon shaki yanu ku jirin waxaa la idhahdaa zaydun qaa'imun saasaa loogu sheega war zayd waa taagan shaki yar hadduu ku jiro inaa loo gelshaa ina zaydan qaaiman war zayd waa taagan yaho waa la huba shakigiisu hadduu wen yaho waaba loo dhaarta walla ina zaydan qaaiman hadduu madaxdan yaha laama loogu daraa walla ina zaydan la qaaimun hadduu intaas wa ku qaado waa carabi ma yaqaan waa la iska daari marka inada iyo annadu maxay faa'iidaynayaan nisbada loo nisbaynayo oo loo tiirinayo khabarkan isimkay adkaynaya waa xaqiiqo weeye u uu taagayn saasay ka dhigan nisbada qadarka la nisbaynaayo oo loo nisbaynayo mutadaha ay adkaynayo inna iyo ana labadood macnahood waa intaas waa saas macnahood waa macnaa ina iyo wa ana litawkiidda adkaynay u sugnaadeen walaakinana lilistidraaki ka dabategid arrin tagtay aa laga dabategaa arrin tagtay aa laga dabategaa fiiri waxaa la leeyahay ina zaydan zayd waxaa la leeyahay ina zaydan zayd bakiilun waa geed bakiil ah. ah waa muudal waa midaan waxba bixin ah, mudal iyo wax mahaysta wax isma dhaamaana leedahy waa midaan waxba bixin waa masuug ah, ina zaydan bakiilun markaasaad waxaad istiri hadduu bakiil yaho maalka uusan quurin naftana ma quuro waa fulay malaha sidii mogta hadalkaa laga dabata markaas laakinahu shujaac laakiin waa geesi saasay tahay hadalkii aad tiri hadalkii inta laga daba tago aad arrin aad malaynayday a meesha laga saara istidreerku hadalka hore wax laga fahmaayo aa lagu anfina soo ma jeedid hadalka hore wax lagu laga fahmaayo islaama laga fahmaa ayaa lagu anfina zaydun waaa ina zaydan bakiil kaasaa istiri fulayna waayo kasala laakinahu shujaac war maya bakiilnimada xoolaha unbuu ku mas-uugaahe xagga nafta waa quura ah. marka istidraag waa ka dabategid hadalkii hore laga dabatega waa kaana kaana litashbiih usugnaado kaana laba shayaa laskula shabaha macnaheedu waa saas kaana waa adaatu tashbiih adaatu tashbiih waa soo qaadan adaatu tashbiih waa soo qaadan aanu isku lugoyna ilaa nimankaanaba laga rabaaba adatu tashbiih waa lasoo qaatay ma lasoo qaatay adatu tashbiih ma lasoo qaatay haye sheek meeqay ahaayeen shan ay ahaayeen haye maya ima adan fahmin adatu tashbiihan ku ma ku dhihin arkaan arkaanu kuma weydin aniga adaad ka hadlaynaa kacanadaan waa adaatu tashbiih maahan arkaanu tashbiih laa taklid baynahumaa kaana milu waa malayday laakiin iskuma kaa saarna waafna waa ka ogtahay khayr allah ku siiyo haye meeqay ahayd han haye kaanna naxw milu alkaafu maasha allah hal miraa ka maqan ka war waa ruuy sidii la rabayna maa oo inaan waxba ka maqnaynaa la haye sheeg adiga adaatu tashbiih ammaanadan kuu dhiibay iidi shalay ahayd kaanna alkaafu naxwu milu afartaas ninkaas eh? eh, ma ugu tegaysaa ma laisugu tega hal ninaa laga rabaa laa ilaaha afarta bis maa la sheegay han lama sheegin afar bis maa la sheegay oo ninkii shan aw ninkii iisoo qabta ninkii shan laba isim iyo laba xarafayba ahaay in la isku qalda ma ahayn waaya afaray ahaayeen addaab tashbiih horana loo soo sheegay marka kaanadaana ka mid a waaya walayta layta litabani jeclaysiyay u sugnaatay jeclaysi isaga noo sharxi doona insha allah walacala lacalana litaraji rajayn iyo watawaaquci shansi ayay u sugnaatay taraji iyo tawaaquc farqiga udhexeeya waa noo soo socda ah, waa la rajaynaa waa la shinsanaa isagaa kala sharxi doona insha allah marka carabi ahaan aad u fahamtana soomaaliga adaa saaraha adaa haye waay sharax wa aquulu waxaan leeyahay alqismu qismiga ahaani labeeya qismigaasoo min nawaasiq mubtadai mubtadaha kuwa nasaqa ka mida ah iyo walkhabari khabarka ina weeyiyo wakhwaatuhaa ay nadaa'iruhaa kuwa la midkaa ah. fil camali camalfalka kula midka ah wahiya ina iyo khawaadeedu tadkulu waxay gashaa cala almubtadai mubtadaha iyo walkhabari gashaa fatansibu waa kordhigtaa almubtadaa wa yusamaa waxaana lagu magacaaba ismaha xukunkana waa ka bedele raabkana waa ka bedeli markay gasho nawaasikdan ina iyo akhwaadeeda mubtadaha waa nasbinaya magacana waxaa leedahay ismu ina waa khawaatia wa tarfacu lkhabara khabarka waa rafcine rafcan kayra rafci lwali rafcihii hore rafco aan ahayn rafcihii hore rafco aan ahayn bimacnaa maxaa loola jeeda bimacnaa annahaa ina iyo khawaadeedu tujadidu waxay u soo cusboonaysiineen low khabarka rafcan rafce rafcahaasoo kayr aladii kii kayrkiis ah kaana low u sugnaaday qabla dukhuuliha geliddeeda ka markay gashay ka hor rafcihii ku jiray mid aan ahaynay rafcini annahaa ina iyo khawaadeed tujadidu waxay u soo cusboonaysiineen lahu khabarka rafcan rafce rafcahaasoo kayr aladii kii kayrkiis ah kaana u sugnaaday lahu khabarka qabla dukuuliha gelideeda ka hor wa yusamaa waxaa lagu magacaaba khabaraha khabaru ina waa akhwaata alaleeya wa haadihi aladawaatu adawaadan oo lixda kulluhaa dhammaanteed xuruufun waa xuruuf wahiya sittatun waana lix lixduba waa xuruuf asmaana maahan afcaalna maaha alawal kanu waraya ina weye bikasri اhamsa waani kan labeeyana ana weye bifatxi yadulaani waxay tusaan cala tawkiidda adkay labadoodu xagga macnaha waa isku mid labaduba tawkiiday tusaan xaa loola jeedaa tawkiid wa huwa wa macnaahu tawkiidka macnihiisu taqwiyatu nisbati lkhabari khabarka tiirintiisaoo la xoojiyo weeye lilmubtadae mubtadaha loo nisbayna nisbaynta khabarka loo nisbayna mubtadaha nisbadaasaa la xoojina tawkiidka xayta macnihiisa wa towkiidka macnihiisu taqwiyatu nisbati alkhabari khabarka la tiirintiisa tiirintaas la xoojinteeda weeye lilmubtada'i mubtadaha loo nisbayna naxwu ina abaaka abaa xaadirun mid joogo wey ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu nisma tarfacu lkhabara mabniyun calى اfatxi laa maxala lah min اlcraab abaa ismun ina mansuubu calaamatu nasbi alalifu niyaabata can اlfatxa liannaha min alasmaa اhamsa ma naaba fiiha xarfu min xaraka abaa mudaafa kaafu damiru mutaصilu mabniyun cala اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh xaadirun khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri laakiin ina iyo ana hal shay kula duwayn annadu waxay ka mid tahay adawaadii masderka laga dhalaali jiray meeshay gasho xuruufulmasderkii ka mid tahay shanti meel alla meeshay gasho masderka laga dhalaali jira annada ka mid a innadu ka mid maaha inna meeshay gasho masder kama dhalaalin laakiin anna meeshay gasho masdera laga dhalaaliya shanayna ahaayeen horaan u soo sheegnay ammaanadaas xaggaagay jirtaa sayidkaadaa lagaa raba anna ma low kay anna ma anna iyo an antaasu ka tegay anna an ma low kay shantaasay ahaayeen waa kan hadda badhadhaminayba insha allah naxwo calimtu waxaan ogaaday anna abaaka aabbahaa musaafiru mid safraya inuu yahay calimtu waxaan ogaaday anna abaaka aabbahaa musaafirun mid safraya inuu yahay fiiri calimtu ficlun wa faacilun anna xarfu tawkiidin wa nasrin tansib isma tarfacu lkhabara mabniyu cala alfatxi laa maxal lah min alcraab abaa ismu ana mansuub wa calaamatu nasbi alalifu niyaabat can fatxi lminahu min alasmaa alhamsa ma nada fiihi xarfun an xaraka abaa mudaaf alkaafu damiiru mutasilu mabniyun cala alfatxi fi maxali jari mudaafu ilayhi musaafiru khabaru ana marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri waljumlatu min ana wasmiha wa khabariha fii ta'wiili masdarin mafcuulu bihi calima arrimada mafcuulkeedu wey masjarka lasoo dhalaalina wa wataqdiiru muxuu noqonaa calimtu waxaan ogaaday safara abiika calimtu waxaan ogaaday safara abiika ama waxaa leedahay calimtu waxaan ogaaday kowna abiika musaafiran calimtu waxaan ogaaday kowna abiika qawna abiika musaaira dii kale waxaa tidhahdaa calimtu waxaan ogaaday safara abiika calimtu waxaan ogaaday safara abiika aabbaha safarkiisaan ogaaday waaliu xarafka saddexeeyaa laakin weeye wa macnaahu macnihiisu alistidraaku ka dabategid weeye laakiin waxaa muhiim ah waxaa muhiim ah istidraaga macnihiisa inaad fahamto bal u fiirso waa kane wa huwa istidraagu tacqiibulkalaami waa hadalka in laga daba tago hadal la yidhi in laga daba tago maxaa looga daba tegaa binafyi maa shay in la anfiyo yutawahamu laysmoodsiina hubuutu inuu sugan yahay ow amase ihbaati maa shay in la suga looga daba yutawahamu laysmoodsiina nafyuhu anfintiisa waxaa la yidhaha istidraag hadal la yidhiyaa laga dabatagaa sababka looga degatagaa waxay tahay shay dadku ismoodsiinayeen inuu sugan yahay aa la rabaa in la anfiyo ama shay dadku ismoodsiinayeen anfintiisa aa la rabaa in la sugo waa labadaas mid hadhow markii lawada istidraag maxaa la yidhaha waxaa laga rabaa inaad tira tacqiibu lkalaami binafyi maa yutawahamu hubuutahu ow amase ihbaati maa yutawahamu nafyu waxaa la dhahaa istidraa tacqiibu lkalaami hadalka in laga daba tago maxaa looga daba tegaa binafyi maa shay in la anfiyaa la rabaa yutawahamu la ismoodsiinayo hubuutu shaygu inuu sugan aw amase ibaati maa shay in la sugaa la rabaa yutawahamu la ismoodsiinayo nafyuhu la anfintiisa naxwu muxamadun muxamed shujaacun waa geesi fiiri marka muxamed waa geesi marka la maxaa la malaynaa deeqsi inuu yahy maxaa la qofka naftiisaba xoolahana waa ka bixina saasa la marayna sooma muxamedun shujaac marka intaas lagu dhawaaqo dadku waxay ismoodsiinayaan qofka naftiisiiba hadduu bixiyey deeqsina inuu yahay xoolahana uu bixi karo saasay moodayeen shaygaas la tawahumay oo dadku moodayeen inuu u waxay moodayaan deeqsinima inay u sugan tahay deeqsinimadaas in la anfiyaa la laga daba tegaa markaasaa laleeyahay laakina laakina laakinahu baqiil saasaa fiicneed laakinahu baqiilun inuu yidhaahdo laakinahu baqiilun laakiin miaal wuxuu ka dhigay aan macnuhu ku caddayn oo wuxuu hi muxamedun shujaacun laakina sadiiqahu baqiilun laakina sadiiqahu jabaan waxay tahay miaal ku laabo laba nin hadday wada socoto badanaaba waxaa la idha qofku wuxuu la saaxiiba qofka ku dabeecadda saas dhe marka macnihii inaan fahnaan rabno qofku wuxuu la saaxiibaa qofka ku dabeecadda haddii muxamed geesi yahay mar walbana saaxiibkiis iskala socdo waxaa la malaynaa saaxiibku inuu geesi kale oo waxaa la leeya geesinimada isku raacin ee fulay ma raacin saasaa la ismalaynaa soo maa marka markii la yidhaahdo muxamedun shujaac muxamed waa geesi waxaa la isleeya khalaas hadduu muxamed geesi yahay ninka la socdana waa geesi waxaa la tawahumaa in saaxiibkiis geesinimo u sugan tahay shaygaas inuu sugan yahay la tawahumayaa la anfina marka ta laga daba tago waxay leedaha laakina sadiiqahu ninka saaxiibkiis iskala socdo ma arag jabaanu waa fule muxamadun mubtado marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akirihi shujaacun khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi laakina xarfu istidraakin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lkhabara mabniyun cala fatxi la maxala la min alcraab صديقة اسم لكن منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره صديقة مضاف وله ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه جبان خبر لكن مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في waraabi xarafka afreeya kacana weeye wa huwa kacana yadullu wuxuu tusaa calaa tashbiihi lmubtadai mubtadaha in loo ekaysiina bilkhabari kacana waxay tustaa laba shayoo laysku ekaysiina mubtadihii in khabarka loo ekaysiina saasay tustaa naxwu kacana aljaariyata gabadha badhun dayax afar iyo tobanaad mooda fiiri aljaariyata gabadhaana waxaa loo ekaysiina dayax maxay tahay meesha waxaa ka dhexeeya alidaa'atu xagga iftiinka iyo quruxda ka dhaxayda marka gabadhiya waxaa rabaa in loo ekaysiyo lagu shabaho daya kaana aljaariyata gabadha waxaadba moodahay u eg tahay badgu kaana xarfu tashbiihin wa nasbin tansib isma tarfacu lkhabara mabniin cala fatxi laa maxalla min alraab aljaariyata ismu kaana mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fiaakiri badrun khabaru kaana marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fiaakiri wlkhaamis xarafka shaneeya layta wey layta xay faa'iidaydaa waa macnaahu macnihiisu atamani waa jeclaysi layta waxay faa'iidaydaa jeclaysi masderkii oo halkaa laga dhalaaminayo masderka kaana mayadaa shanta ku jirtay anay ahayd waxaa ku jiray kaanadu kuma jirin shantii masderka laga dhalaali jiray ahlusharaf saasaa la ishkaalka kugu jira waa la sheegaa si lagu daweeyo dii kale cudurka la fadhine soo maa aadaad u sharantaha ahlushara wlkhaamisu xuruuftii masderka laga dhalaalay maxay ahaayeen anna iyo an iyo maa iyo low iyo key mujeedaa kaanaynasan ku jirin kuma jiro wlkhaamisu xarafka shaneeya layta weeye wa macnaahu macnihiisu atamani waa jeclaysi xaa loola jeedaa jeclaysi wa huwa tamanigu dalabulmustaxiili wax aan dhici karin in qofku jeclaystaa la hahda wax aan dhici karin inuu jeclaystuu rabo taasaa waxaa la dhahdaa tamani wax aan weligeed dhacayno mustaxiil ah dalabulmustaxiil waa la hahda waxaan marnaba dhacayn oh. qofku inuu nool yahay meyd yadna yahay ma dhici kartaa mustaxiil waa kaa wax mustaxiil ah oo aan dhacayn qofku inuu jeclaysto tamaniyaa la dhahda aw maa fiihi cusrun ama laakiin aan fududayn ee culaysku jiro jeclaysiga la jeclaystana maxaa leha ayagana tamani marka tamani waa labadaas naxw layta shabaaba caa'idu oday duqa sagaashan iyo laba jira aad duqnimadii dhibtay markaasuu le ad hal maalin hadday dhallinyaronimadeydii ii soo laaba leh uu leey dhallinyaronimadaydii hal maalin hadday ii soo laaba soo laabeen weligeed ma dhici karto fiiri layta shabaaba alla dhallinyaranimo caa-idu hadduu ii soo laaba lah ha aanba u sheego duqnimo waxay igu samayde meeshaanaan duqnimo igu dilan ha waa uga sheekayla aan wax iiga kaa dambeey war markaaydaa dhallinyaranimo aan dhiilhayo soo ma jeedid haye maxaa dhehe layta xarfu tamanin wa nasbin tansib isma tarfacu lkhabara mabnin cala alfatxi laa maxala lah min alcraab ashabaaba ismu layta mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri caa-idun khabaru layta marfuuc caaidun khabaru leyta marfuuc wa calaamatu rafci dhamatun daahiratu fiaqin leyta marka asharaabay nasbiday caaiduna waa rafciday taas miaal waxay u tahay shay mustaxiil ayadoo la jeclaystay shay culays ku jiro ayadoo la jeclaystay laytalbaliidda alla damiinka yanjacu hadduu guulaysana taa imtixaanka hadduu keeni lahaa boqol kiiba boqol damiin saan u jeclaala damiin ardada kan ugu damiinsan inuu guulaysto oo weliba keena darajada ugu sarayda waa culusta laakiin mustaxiil ma waxaa dhici karta midkan fahmo badanaa inuu isleeya dhib male hadhowad akhriyda miiska inta saarama kitaabka hadhow kanona xaloo dhan ku leyla habeenka marka dambe fahmo badane gebgebgebgebgeb marka imtixaan la gaaro orda kanona wax walba awaluu xifdiyuu dhibtooday markaasuu asagoo degan imtixaankiisa iska gela uu leeyahay haddee waxa way maanta gebgebe wakhtigaad quurinayday ood feeraha ka neefsaydaan anugu soo jeeday uu leey waa dhici karta marka damiir inuu ka saramana waa dhacdaa fahmi laakiin ma badna soo maa waa dhici karta allo maxaan arag layta albaliida damiir yanjaxu hadduu guulaysanaha layta xarfu tamanin wa nasbin tansibu isma tarfacu lkhabara albaliida ismu layta mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daa'iratun fi akhiri yanjaxu ficlu mudaaric marfuucun litajaruudi min annaasib aljaazim wacalaamatu rafci damatu daa'iratun fi akhiri wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala albaliid wاljumlaةu min alficl oo yanjaxu ah iyo wlfaacili fii maxali rafcin khabaru leyta waraabitu baynahuma faacilu yanjax wasaadisu xarafka lixeeyaa lacala weey wa huwa lacala yadulu wuxuu tusaa cala taraji rajayn aw itawaaquci shinsi maxaa la yidhaha taraji tawaqucse maxaa la yidhaha isagaa kuu sharaxa wa macna taraji taraji macnaheedu waxa waya dalabul amri arin in la dalbado arin almaxbuubi la jeceli arin uu qofku jecel yahay inuu dalbo tarajiya la yidhaha rajayn waay walaa yakuunu mana noqdo ilaa filmumkin arrinkaasuna shay mumkina maaha wax kale ma noqdo mustaxiil ma noqdo shay mumkina oo suurtagal ah oo in la helo ay u badan tahay uu noqda naxwo lacallallaaha ilaahay wuxuu mudan yahay yarxamunii inuu ii naxariisto lacallallaaha yarxamunii lacala xarfu karajin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lkhabara allaha ismu lacala mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhirihi yarxamu ficlu mudaaric marfuuqu litajaarudi min anaaib waljaasim wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii akhirihi wanuunu lilwiqaaya waliyaa damiiru mutasil mabniyin cala sukuuni fii maxal nasbi mafcuulu bihi wfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calى اllah wاljumlaةu min alficil oo yarxamu ah iyo wlfaacil oo huwa ah fii maxali rafcin khabaru lacala waraabitu baynahumaa faacilu yarxamu wa macnaa tawaquc tawaquc macnihiisa intidaaru wuquuci اlamri arin dhixidiisa in la sugo waa tawaquc waxaa la yidhahdaa arin dhacaya in la sugo intidaaru wuquuci lmri arin dhicidiis in la sugo arin almakruuhi la dhibsana arin aad ka cabsanaydo inuu dhacayana laguu sheegay cabsidaas aad ka cabsaydaa la hahdaa tawaqu tawaqucaa la yidhahda ah, waa macnaa tawaaquc tawaaquc macnihiisa intidaaru wuquuci اlamri arin dhicidiisa in la sugo weye arin almakruuhi la dhibsana fii daatihi naxw lacala alcaduwa cadowgii wuxuu mudan yahay qariibun inuu noo dhow yahay mina annaga cadowga inuu noo dhow yahay waa la sheegay cadowgiinu soo socdo marka cadowgii waa la dhibsana soo maha laakiin waa la sugayo inuu dhow yahay ah, waa arrin la sugayo oo mar dhow inay timaado loo malaynayo waana la dhibsana kaasaa la ydhaha tawaquc darajiguu ka soo horjeeda lacala alcaduwa qariibun mina lacala xarfu tawaqucin dhe markaa lacala xarfu tawaqucin wa nasbin tansibu isma tarfacu lkhabara mabniyu cala fatxi lah maxal laa min acraab alcabdu waa ismulacalla mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fi akhiri qariibun khabaru lacalla marfuucu wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhiri mina min xarfu jarin naa damiirun mutasilun mabniyun calaa sukunin fi maxali jarin aljaaru walmajhuulu mutacaliqaani biqariib allahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslm wbaaraka calaa nabiyina muxamed